رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jiraa kii fatxulmajiidka ama kitaabu tawxiid baabu man xaqaqa tawxiid qofkii tawxiidka xaqiijiya xaqnimadiisa iyo dhabnimadiisii runtiisa la yimaada dakhala aljannat jannada ale ayuu gelayaa bikayri xisaabin xisaab la'aan asagoon la xisaabin ayaa ilaahay jannada gelinaya subxaana wa tacaala waa kee waa qof allaala qofka xaqiijiyo taxqiiq iyo si dhab ah ula yimaada una xaqiijiya towxiidka inuu jannada ilaahay gelaya xisaab la'aan qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi ina ibraahiima ibraahiim kaana ummatan ummad buu ahaa nebi ibraahiim keligiisaa ummad ah waaxid iyo wadar waalan qofka xaqa ka lexdaa waalan ee waaxid kuma waalna soo maaha nebi ibraahim keligiisuu xaqa qaatay keligiisuu kelimada tawxiidkaa qiray way ka hor yimaadeen dhammaantood ummad buu ilaahay ku tilmaamay subxaana wa tacaala ina ibraahiima ibraahiim keligiis kaana ummatan ummad buu u dhigmaa ummad waaye subxaan ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay qaanitan adeecsan lilaahi ilaahay adeecahaya xaniifan xaniif ahee soo iishayo diin kasta oo baatil ah ka soo wacday walam yaku ibraahim ma uusan ka mid ahayn mushrikiina mushrikiinta mid ka mid ah ma uusan ahayn ibraahiim sidaa darteed baa keligii wuxuu ahaa ummadoo ummad buu markaa u dhigmaayey ina ibraahiima ibraahiim kaana ummatan waa ummad buu yidhi subxaana wa tacaala wuxuu ahaa mid qaanib ah oo ilaahay ateecsan xaniif mid ah oo baatil kasta iyo diin kastoo xun intuu ka soo iishay islaamka u soo iishay walam yakun min almushrikiina mushrikiintana markaa ma ka mid ahayn ibraahiime wuxuu ahaa muwaxid ilaahay waxida subxaanah wa tacaala kelimad towxiid xaqiijinteeday la yimid wa tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi waaladiina kuwii waaye hum ayagu birabbihim rabbigood laa yushrikuuna aan u shariig yeelaynin dadka khayrka iyo wanaagga leh e, e, khayraadka u tartama u degdegayaa tusaalooyin dhowr ah laga bixinayay ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waaladiina waa kubii hum ayagu birabbihim rabbigood laa yushrikuuna aan waxba la wadaajinaynin cibaadada can xusayn bin cabdiraxmaan waa taabici qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa cinda saciid ibni jubayr waa taabici kale faqaala wuxuu yidhi ayukum kiineebaa ra'aa arkay alkawkaba xidigii alladii kaasoo inqada dhacay albaarixata xalay kadib baa xalay dhackiinee arkay yaa arko idinka idinka mid ah faqaala wuxuu yidhi ayukum kiineeba ra'aa arkay alkawkaba xidigii alladii kaasoo inqada dhacay albaarixata xalay faqultu waxaan il buu yidhi ana anigaa arkay anaa arkay buu yidhi faqultu waxaan ili buu yidhi ana anigaa markaa arkay uma kabacdi qultu waxaan idhi amaa inii anigu lam akun fii salaatin salaad gudaheeda ma ahayn aniga salaad markaa kuma jirin buu yidhi markaan arkaayey walaakiin laakiinse luduqtu waa lay qaniinay bahal ayaa i buu yidhi marka wuxuu tilmaamayaa ee siciid mar allaala markuu xidiga arkaayey Eh, xusein markuu xidiga arkaayey wakhti waxay ahayd eh, wakhti dambe ah habeen saq dhexe ah ayay ahayd marka si aan loogu malaynin inuu qiyaam ama salaatuleil u taagnaa ayuu meeshii ka bixinayaa markaasuu leeyahay eh, faqultu waxaan idhi amaa anigu ana anaa arkay uma kadib qultu waxaan idhi ama inii anigu lam akun fii salaatin salaad gurigeeda ma ahayn markaan arkayay salaad kuma jirin walaakinnii laakiinse anigu ludiqtu waa lay qaniinay bahalaa markaa qaniinay saasaa soo jeedisay qaala wuxuu yidhi famaa sanacta maxaad ku samaysay marka meeshii bahalku kaa qaniinay maxaad ku samaysay qultu waxaan idhi buu yidhi eh, irtaqaytu waan isku tufay meeshii layga qaniinay waan ku tufay qaala wuxuu ii yidhi famaa xamaluk maxaa kugu xambaaray calaa daalika arrintaa yaa isku tufku yidhi macnaha arrintaasi maxaa kugu xambaaray inaad isku tufto qultu waxaan idhi xadiiun xadiid ayaa igu xambaaray xadiidkaasoo xadaanaahu xadaanaa uu nooga sheekeeyey uu noo warramay ashacbiyu ninka shacbi lagu magacaabo xadiid imaamu shacbi uu noo sheegay ayaan maqlay kaasoo tilmaamay in laysku tufi karo taasaa igu xambaartay qaala wuxuu yidhi wamaa xaddaakum muxuu idiin sheegay qultu waxaan idhi xaddaanaa wuxuu nooga warramay can buraydata bin xusaybin annahu qaala inuu yidhi laa ruqyata ruqya ma jirto wax laysku tufi kara male ilaa min caynin ilmaahane aw xummatin ama xumad xumaha sun qofkii saasoo kale inta loo qaniino ama bahal markaa qaniino iyo wixii mataqaanaa cayn ahoo il ahoo qofka cayuumanaas ku dhaca ma ahee wax kale markaa layskuma tufi karo qaala wuxuu yidhi qad axsana waa wanaag falay man intaha qofkii ku istaagoo ku reebtoonaadoo ku joogsadoo ku ekaada ilaa maa samica wixii uu maqlay wixii uu maqlay keliya qofkii sameeya waa wanaag sameeyeyo bidcaal khurafaad iyo waxaadan maqlin inaad iskasa samaysa kaasaa daran walaakiin inse xadaanaa ibnu cabbaasin ibni cabbaas baa noo warramay can ilnabiy nebiga xaggiisuu nooga sheekeeyey sala allahu calayhi wasalam annahu rasuulku qaala inuu yidhi curidad calaya waxaa la iisoo bandhigay umamu ummadihii oo dhan ummadihii baa la ii soo bandhigay fara'aytu waan arkay annabiya nebi ayaan arkay wa macahu alrahdu jameecay la socdaan rahdigu wax dad ah tirada inta saddex ka bilaabaton ka yarayn sagaalna ku dhammaatoon ka badanayn inta u dhaxaysa rahdi lagu magacaabaa fara'aytu annebiya nebi baan arkay wa macahu arraad jamiica ay la socdaan waannebiya nebi ayaan arkay wa macahu micigiisa aryahay iyo warajulaani laba nin nebi dhan baa imaanaya maalinta hal qofaa la socda keliya mid laba qofood ayaa la socdaa waannabiya nebi baan arkay walaysa macahu axadun qofna aan la soconin keligiisuu imaana maalinta qiyaamo sow laa ilaaha ila allah dhaha war ilaahay caabudo tawxiid la imaada oo u dhahaayay wax dhig u dhigay ma laha keligiisuu iska imaan wamaa calayka ila albalaaq gaarsiin baa korkiisa ahaatay wuuna gaarsiiyey dadku inay qasab ku rumeeyaan asagu korka lagama saarin lasta calayhim bimusaytir buu dhahay ilaahay mid dadka lagu diray ma tihid saa darteed rajul iyo laba rajul ayaa la socday waannabiya nebi baa la socday ayaa imaanaya dheh walaysa macahu axadun qofna aan la socon id wakhtigaa rufica lii waxaa la iisoo kor qaaday oo lay tusiyey sawaadun cadiimun madow weyn sawaabkan ashkaas baa loola jeedaa dad aad iyo aad u badan sawaab wuxuu u tilmaamayaa dadku markay kaa fog yihiin aadna ay u badan yihiin madow wax madow ee soo socdaa yaad markaa moodaa markaasuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam id rufica lii waxaa la ii soo kor qaday laytusiiyey cadiimun ashqaas oo oo aad iyo aad u fara badan macnaa sawaadun leh id rufica lii sawaadun sawaad madow waa dad cadiimun oo weyn fadannantu waxaan u maleeyey buu dhahay nebiga annahum ummatii inay ummaddayda yihiin ummaddayda inay yihiin ayaan markaa u maleeyey faqiila lii waxaa laygu yidhi haadaa muusaa kan muuse waaye nebiga aaduu loogu dadaalaa sala allahu calayhi wasalam dadkaa faraha badan inaan annagu noqono ayuu jecel yahay isla markii waxaan damiyey buu yidhi oon naleeyey inay ummaddayda yihiin laakiin ma aysan ahayn oo ma noqone waxaa laygu yidhi waa muuse i ummadiisa calayhi eh, salaam muuse iyo wa qowmuhu qoomkiisa fanadartu haddana waan eegay faidaa sawaadun waaba ashqaas iyo madow cadiimun weyn oo kii hore ka sii weyn faqiila lii waxaa laygu yidhi haadihi ummatuka ummadaadii waa tanaa allahu akbar ummadaadii tan waaye haadihi midani ummatuka ummadaadii waaye wa macahum waxaa la jira oo ku dhex sugan sabcuuna alfan toddobaatan kun oo yadkhuluuna aljannata jannada gelaaya bikayri xisaabin walaa cadaabin xisaab iyo cadaab la'aan mana la xisaabaayo oo say u socdaan bay jannada toos u aadayaan cadaabna mari waa toddobaatan kun jannada ku jirta bay gelaysa bikayri xisaabin walaa cadaabin intaa markuu rasuulku sheegay humma nahada waa hinqaday nebiga wuu joogsadaa waa hinqaday oo wuu kacay fadakhala manzilahu suu iska galay gurigiisii ayuu iska galay fakhaada annaasu dadkii waxay ku dhex dabaasheen fii ulaaika ay fii sha'ni ulaa'ika kuwa xaaladooda yay dadkaas yaa waaye jannada gelaaya ayagoo la xisaabin lana cadaabin waa la falanqaynayaa qof kastaa meel buu ku tuurayaa maanta jannaadii haddii la sheegana qof kasta waa iska istaagaa oo iska dhaqaaqa see lagu hela see looga faaiida iyo ma jirto laakiin howl adduun haddii la sheego meel lacag fara badan laga helayo haddii la sheego caawo dhan waa la fakerayaa shuruudaha maxay tahay walaalow ii faa'iidayba inta ii sax inta ii qor laakiin saxaabadu arrin adduun haddii la sheego meeshay uga tegi jireen haddiise arrin aakhiro weliba jannaa la sheego habeenka horta kama soo dhici jirin habeenkaadna aysan seexan jirin uma nahada wuu joogsaday nebiga oo wuu hinqaday fadakala wuxuu galay mansilahu gurigiisii fakhaada annaasu dadkii way dabaasheen waxay ku dhex dabaasheen fii ulaa'ika ay fii sha'ni ulaa'ika kuwa xaaladooda faqaama bacduhum dadkii qaarkood waxay dhaheen falacallahum waxaa dhici karta inay yihiin aladiina saxibuu kuwii la saaxibay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay qaar dhinacaasay mariyeen saxaabada ma ahee qof kaloo wanaaggan iyo sharaftan gaari kara oo heli karaa markaa ma jiro wa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen maya ilan saxaaba qaar baa shirki soo mara qaar ayagoo nebiga hili raba soo islaamay qaara intay maka ka baxeen seef intay sun geliyeen u socday nebigu inay kow ka siiyaan laakiin ilaahay hidaaye siiyey ayagu ma aha dhici kartee falacallahum waxaa laga yaabaa aladiina wuliduu fi lislaami kuwa ay yihiin islaamka kuwa lagu dhalay falam yushrikuu biاllahi shay'a ilaahayna aysan weligood wax u shariik yeelin saxaabada carruurtooda laga yaabaa bacdamaa ayuu shirki iyo waxyaabo kale ay soo mareen caruurtii ay islaamnimo ku dhaleen oo aan weligood ilaahay u shariig yeelin ayaa jira kuwa inay yihiinna waa suuragal wadakaruu way xuseen oo way sheegeen ashyaa'a sheeyaalo kale iyo arrimo kalena waa la sheegay fakharaja calayhim waxaa ku soo baxay dushooda rasuulu sala allahu calayh wasalam say u dabaalanayeen oo u falanqaynayeen oo ay meelba meel ugu tuurayeen suubanihii baa ku soo baxay sala allahu calayhi wasalam fa akhbaruuhu way u sheegeen fa qaala wuxuu yidhi hum kuwaasi aladiina laa yastarquuna waa kuwan tufi talbin walaa yaktawuuna aan isgubin walaa yatatayaruuna aanna waxba baasaysanin wa rabbihim yatawakkaluuna ilahina talada u dhiibta subxaana wa tacaala allahu akbar hana la ku kutufa ma dhahaan isma gubaan isma baasaystaan oo wax ma baasaystaan man xaqaqa tawxiid tawxiidkay xaqiijiyeen tufitaanku wuu bannaan yahay waa la isku tufi karaa ayadoo uu bannaan yahay oo ay og yihiin tala saarasha ilaah waxay ka gaara in ka daayo kaniinka marka aad cunto xanuun baabiyaha ah markaad cunto waad og tahay madaxa inay kuu degaayan waxooga haddana ayadoo saas ay jirta ka waran qofkii iska dhaafa ilaahay subxaana wa tacaala iska tala saarta oo dhahaa xilli allaala xilligii ilaahay caafiyo ilahay isagaa yaqaan subxaana wa tacaala waidaa maridtu fahuwa yashfiini guritaanka saas oo kale waa aakhir daawo daawada midda ugu dambaysa waa kay waa in laisgudo way iska daayeen walaa yatatayaruuna waxba ma baasaystaan baafaysi ma yaqaaniin wa calaa rabbihim yatawakkaluuna rabbigood dushiisayna saartaa faqaama cukaashatu binmixsani baa istaagay faqaala wuxuu dhahay yaa rasuula allah udcu allaha ilaahay ii tuug an yajcalanii minhum inuu kuwa igala mid dhigo inay udgaasanayd baa moodaa sa tilmaamay waayo jannaba hadday arkaan wacyigooda maankooda maskaxdooda kulli way soo jeediyaan fiir ninkan fursaddu ka faa'iidaystay yaa rasuul allah udcu allaha ilaahay ii tub an yajcalanii minhum inuu kuwa igala mid dhigo qaala rasuulku wuxuuhi anta minhum waad ka mid tahay nasiib batnaa cukaash toddobaatan kun oo jannada ilaahay gelaysa aygoon la xisaabin lan cadaabin buu ka mid yahay uma kabacdi qaama waxaa istaagay rajulun aakharu nin kale faqaala asna wuxuu dhahay idcu llaha ilaahay ii tog anigana an yajcalanii minhum inuu ilaahay kuwa igala mid dhigo faqaala rasuulkuse wuxuu dhahay sabaqaka biha cukaashatu cukaasha kaa hormaray waa soo baday kaashaa kaaga soo dhaqay oo kaaga soo hormaray taasuu rasuulku yidhi sal alla alih wasalam lama dhihin kama mid ihid mana la dhihin waad ka mid tahay ma ka mid tihid iyo cukaashaa kaasoo hormaray labay kale tahay inuu ka mid yahay waa macquul laakiin rasuulku ma dhihin ma ka mid tihid adiga haddii ma ka mid tihid la dhahana waa niyajab haddii asagana la dhaho waa yahay waad ka mid tahay ku kala istaagay ku kala istaagay wix way soconayaan hadalkiina waa la xiray oo waa la joojiyey waa xikmada nebigii ilaahay uu waxyoonaayey ninkiina wuu qanacsan yahayo labada xaaladba waa u suuragal inuu ka mid yahay iyo inuusan ka mid ahayn sabaqaka biha cukaasha cukaashatubaa baa kaa soo hormaray oo kaaga soo dhaqay arrintan ayuu rasuulku yidhi sala allahu calayh wasalam intaanoo dhan maxay tilmaamayaan xaqiijin tawxiid waxay tilmaamayaan qofku inuu tawxiid dhab ah la yimaado tala saarasho ilaahay midda u saraysa uu la yimaado inuu la yimaado ku kalsoonid ilaahay subxaanah wa tacaala taasaa horumar adduun iyo mid aakhiro qofku ku gaar tawxiidka sababtimaanayna waa raasimaal cajiib ah baabu alkhawfu min ashirki shirkiga oo laga cabsado ayuu yahay wax lasada waa yahay wax laga dhowrsada wuu yahay wax layska ilaaliyo wuu yahay wax carabkaaga laga ilaaliyo looga baqana asagaa u mudan iyo wa qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa sarreeya uu yidhi ina allaha ilaahay laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi in loo shariig yeelo wayakfiru wuxuuse dhaafaa maa duuna daalika wixii shirki ka soo haray liman yashaa'u qofkuu doono ilahay u dhaafaa subxaana wa tacaala ilaahay shirki ma saamaxo ilaahay shirki ma dhaafo qof shirki galay oo ku dhintay oo towbala'aan ku dhintay aakhira ku aaday ilahay u xafinaya subxaana wa tacaala laakiin dunuubta kale ee shirki ka soo haray ilaahay wuu cafiyaa waa taxta almashiica ilaahay doonidiisa hoosteeda subxaanahu wa tacaala ciduu doonu ilaahay u saamaxayaa wayakfiru maa duuna dalika wixii shirki sokadii ah ee ka soo harayse ilaahay wuu dhaafaa wuxuuna u dhaafaa qof allaala qofkii uu doono subxaanahu wa tacaala wa qaala alkhaliilu wadaygii sala allahu calayhi wasalam naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee khaliilkan waxaa loola jeedaa khaliilkii ilaahay waa nebi ibraahim waittakhada allahu ibraahiima khaliilan ilahay khaliil buu ka dhigtay ibraahim ilaahay baa la saaxiibay subxaana wa tacaala dadka dad aan sahlanayn baa ku jira laa ilaaha ila allah darteed baa dab loogu riday muxuu ilaha saaxiib looga dhigaya subxaana wa tacaala ilaahayow keligaa baa jira ilaahayo waxdaaniyada adaa iskale ilaah shirki kuuma sugnaan ma dhihi kartid waan dhahaya ma dhihi kartid waan dhahaya waa la soo qabtay dad baa lagu riday ilaahyaa u gargaarayaa naaru kuunii bardan wasalaaman calaa ibraahiim faaraaduu bihi kaydan waxaan ka dhigna kuwa hoosayn badan wajanubnii wuu yidhi allow iga fogay ani wabaniya ilmahaygana ka fogay an nacbud alasnaama inaan asnaamta caabudno sanad iyo qori iyo dhagax inaan caabudno rabbow naga fogay wax kastoo la qoro suurad loo yeelo sanadaa la yidhaahdaa wathan waa wax allaala wixii mutaqaanaa ilaahay kayrkii la caabudo mm, e, e, e, ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ama wax loogu ciino kulli waa isku wada mid saa darteed baa ilaahay subxaana nebi ibraahim wuxuu ka baryaa asii ilmihiisaba sanad caabuditaan in laga fogeeyo an nacbud alasmaam rabbi inahunna adlalna kaiira ilaahu in badan oo dadka kamiday dhamiyeen ilaahu in badan oo kamida dadka asnaamta iyo waxaa la caabudaayey iyo hawadaa la raacayay ayaa dhumisay saa darteed ani carruurteeda naga fogay wa fi lxadiii xadiidka waxaa ku sugnaa akhwafumaa shirkiga yariiska ahna waa istustuska iyo riyaha ayaa markaa loona jeedaa wa fi lxadiii xadiidka waxaa ku sugnaa akhwafu ma shayka loogusi badan yahay calaykum korkiina aan u cabsanayo oo akhaafu calaykum de ashirku alasqaru waa shirkiga yar fa su'ila canhu waa la weydiiyey faqaala wuxuu dhahay nebiga alriyaa'u waa istustuska istustuska waa shirki yariis ah saa darteed asagana in laga baqo ayuu markaa mudan yahay can ibni mascuudin radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi man maata qofkii dhinta wahuwa asagoo yadcuu caabudaya min duuni illaahi ilaahay sukadiisa niddan wax maal la ah ilaahay dakhala annaara naartuu gelaya rawaahu lbukhaariyu xadiidku wuxuu tilmaamayaa shirki in laga baqo shirki in layska ilaaliyo shirki in laga cararo qof kasta oo dhinta asagoo aabudaya oo u dhawaaqaya oo baryaya ilaahay kayrkii wax mid ilaahay u ah dakhala annaara naartuu gelaya qofkii dhinta asagoo ilaahay keligii caabudayana jannaduu gelaya sidanoo imaan doontaba walimuslim muslim waxaa u sugnaa can jaabir ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi man laqiya allah qofkii ilaahay la kulma laa yushriku bihi shay-an asoon ilaah waxba u shariig yeelin dakhala aljannata jannaduu gelayaa waman laqiyahu qofkii la kulma ilaahay yushriku bihi shay-an asoo ilaahay shay u shariig yeelayna dakhala annaara naartuu gelaya naarta ilaahay ayuu gelayaa qof allaala qofkii ku dhinta shirki ilahay dhaafi maya subxaana watacaala qof allaala qofkii asagoo shirki ku jira dhinta allana u taga naartuu gelayaa asoo shirki ku jirin qofkii dhinta ilaahayna u taga tawxiid ula taga jannaduu markaa gelaya baabu adducaa ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah in laysugu waco kelimada tawxiidka in dadka loogu yeero laa ilaaha ila allah kaasuu baab markaa u yahay iyo wa qowli illahi tacaala ilaahay qowlkiisii sarreeyey quldhe haadihi midani sabiilii jidkaygii waaye adcuu waan u yeerahayaa ila allaahi ilaahay xaggiisa iyo towxiidkiisaiyo diintiisan dadka ugu wacayaa calaa basiiratin basiira dusheeda anigoo ah xujo iyo cilmi anoo u leh ana ani iyo waman ittabacanii intii isoo raacdaba wasubxaahi ilaahay baa nasahan oo ceeb iyo nusqaanba lahayn wamaa ana aniguna min almushrikiina mushrikiinta kama mid ihi sidaa dheh baa layidhi nebiga sidaa markaa ku dheh anoo cilmi u haysta anoo basiira ku sugan anoo asaga aqaana ayaan dadka ugu wacayaa mushrikiintana ma ka mid ihi ani iyo intii isoo racdayba dadkan diintii khayrka ugu wacayna oo can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay lamaa goortii bacfa uu diray mucaadan mucaad ila alyamani uu u diray qaahu wuxuu ku yidhi mucaad innaka adiga ta'tii waxaad u tegaysaa qowman qoom baad u tegaysaa oo min ahli lkitaabi qoom ahlu kitaab ah ayaad u tegaysaa falyakun ha ahaada mucaadow awala maa shaykan ugu horeeya tadacuuhum oo aad ugu yeerayso ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah wa fii riwaaya ilaa an yuwaxidu allaha inay ilaahay waxidaan idin laa ilaaha ila allah macnaheeda ilaahay gooni yeela waaye rabbi cibaadada waxna ha la wadaajinina fainhum haddii ay ayagu ataacuuka kaa ateecaan oo ay kaa yeelaan lidalika arrintaa ilaahay maahane alla kaloo xaqnimo lagu caabudo inaysan qirin aynanna caabudin hadday kaa oggolaadaan fa aclimhum u sheeg ana allaha ilaahay iftarada inuu ku farad yeelay calayhim korkooda khamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin walaylatin habeenii maalinba laakiin intay mushriknimo ku jiraan oy laa ilaaha ila allah weli ogolaanin salaaday tukanayaan qiimo male haddayse kaa oggolaadaan towxiidka alleh bar oo u sheeg ilaahay inuu ku leeyahay labaatankii saacba waa habeen iyo maalin fainhum haddii ay ayagu ataacuuka kaa ateecaanay kaa yeelaan lidaalika arinta fa aclimhum waxaad iclaamisaa ood u sheegtaa ood bartaa ood ogeysiisaa Ah, ilaahay tarada inuu farad yeelay calayhim korkooda sadaqatan sadaqo waa sako tu'khadu waa la qaadayaa oo laga qaadayo min akhniyaa'ihim xoolo qabeenadooda taajiriintoodii haniyaalkooda fataruddu lagu celinayo calaa fuqaraa'ihim danyartooda taajirkoodaa laga qaadayaa miskiinkoodaa la siinaya fa inhum haddii ayagu aaacuuka lidaalika arrintaa ay kaa yeelaan kaana ateecaan sakadana waa bixinaynaa ay ku dhahaan fa iyaaka iska ilaali mucaadow waxaan kaaga digayaa wakaraaima karaa'ima amwaalihim maalkooda kan u karaamaysanee u nafisane ugu weyney ugu caylane ugu fiican ha ka qaadin adigana ka bakhtiga dhima raba ha bixinin ninka sakada kaa qaaday kan u sareeya kaa qaadi maayo waxaa lagu soconaa marka dhexdhexaadka kaama markaa bixi wattaqi ka cabso oo ka gabo iska ilaali dacwi madluumi madluumka habaarkiisa qofka madluumkee laga gardaran yahay ee la dulmiyey ducadiisa iyo baryaha ilaahay uu baryaayo iska ilaali ama habaarkiisa iska ilaali noocaasa waa dacwat almadluum E, fa innahu maxaa yeelay layse ma ahaanin baynahaa habaarkaa iyo wa bayna allaahi ilaahay inta u dhaxaysa xijaabun xijaab ma aha alla waa ajiibaya subxaana wa tacaala akhrajaahu addoonkaygiiyo waan kuu gargaarayaa walow bacda xiin sanad kadib ha ahaata buu ilaah subxaana wa tacaala waa loo gargaarayaa wakhtiba ha ka soo wareegato sidaa darteed baa waxaa la leeyahay iska ilaali qofka madluumka habaarkiisa weligaa qof habaartamaayoo la dulmiyey agtiisa ha fadhiisane weligaa qof habaartamaaya oo la dulmiyey aad iyo aad isagaali maxaa yeelay habaarka iyo ilahay inta u dhaxaysa xijaab ma ahaanin war qofka la dulmiye kaafirba ha ahaada iska ilaali dulmigu waa mamnuuc wamaa ana bidallaamin lilcabiid buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala ani miihi addoommada mid dulmiya bacdamaa saa ay tahayna inaan annagana isdulmino dhexdeenna xaraan buu ilaahay ka yeelay subxaana wa tacaala waa waxaan la ogolayn waxaan diinta islaamku qabin in laisdulmiyo in midkeenkan kale uu dulmiyo waa shay xaaraam ah marka qofka madluumka ah ee la dulmiyey gacmo taagitaanka ilaahay uu gacmaha u taaganayo ilaahay wuu ka aqbalayaa idan aad iyo aad aan isaga ilaalina dulmiga aana noqono ummad khayrka iyo wanaagga ku dadaashaa wattaqi dacwata almadluum qofka madluumka ah ee la dulmiyey habaarkiisa iska ilaali buu dhahay nebiga sal alla calaih wasalam maxaa yeelay laysa baynaha wa bayna allaahi habaarkaa iyo ilaahay inta u dhaxaysa xijaab ma ahaanin ilaahay wax ka xiga male toos ayuu u aqbalayaa toosuu ilaahay uga yeelayaa subxaana wa tacaala toosuu ilaahay uga ajiibaa ama man yujiibu almudara ida dacaa wayaksifu assuu wayajcalukum khulafaaءa alardi a ilaahun maca allah ma ilaahayaa ilaah kale nacigiisa ah war yaa ka ajiiba qofka mumdarkee maskiinka ahee la dulmiyey oon tabarta lahayn markuu tuugo dhibka yaa ka qaadaoo ka feedoon ilaahay ahayn subxaana wa tacaala waa ma jiro saa ma jirta saa darteed mucaad rasuulku saasuu kula dardaarmay inuu iska ilaaliyo qofka madluumkaa ah habaarkiisa way asagay ilaahay xijaab uma dhaxeeyo meesha ha inoo joogto wabilaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala